بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات الطبن إلى اللبا سورة السجدة إلى آخر السورة الله وحائن ودن بيسي قل وحاد كتل هذا يتوفاكم وحائد أوفسن وإذن كحين ملك الموت موتك ملقي كشق لها aladii malakumodkii wakiila bikum laidin wakaashay inuu nafta idinka qaado uma ilaa rabbikum rabbigiina turjacuuna laidin celin doona allah baa loo noqdayo hadda maxkamadii baa la taagan yahay marka walow taraa haddaad arki lahayd id waqti almujrimuuna dembiilayaashu naakisuu ru'uusii madaxooda ay foorariyeen cinda rabbihim rabbigood agtiisa qaailiina iyagoo leh rabbanaa rabbigayo absarnaa aragnay wixii aanu beeninaynay wuuna hortaagan yahy waan aragnay wasamicnaa maqalay oo xaqii aanu diidanayn hadda maqalay farjicnaa na celi nacmal aan camal falla saalixan camal wanaagsane ina anagu muuqinuun hadda waan yaqiinana wixii naloo sheegayeen beeninay oo dhane ilaahu na celi maxkamaddii baa la taaganya marka goor aan cudurdaar waxba u taraynin iyo cudur daaranaya marka allah wuxuu leeyahy haddaad arki lahayd ood goobjoog ka ahaan lahayd dambiilayaashu markay madaxa hoos u foorideen iyagoo alla ag jooga ay ku qowlayaan allahayow aragnay wixii aan beeninay oo qiyaamaday ahayd maqalay wixii aan beeninay oo waan dhegaysanno waa run ee allow naceli hadda muuqiniin baana waan yaqiinsannahay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu buu alla walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii la celiyo dibun bay ugu noqon lahaayeen waa beentood waxaan oo dhani marka waktigaasaa inaga dambaysa hadda waxaa linoo soo hordhigaya waktigaasaa dambeeye qof walooba hadda sii tabaabushay isa weyn oo alle waxaad la hortegi lahayd adigay ku jirtaa walow taraa haddaad arki lahayd qur dad gaar kuma soo degin mujrimiinta la sheegi haddaba waa suuragal mujrimiine inay jiraan oo xaq beeniye yaala haddaa dadku markay qur lafdigiisa rumaysan yihiin laakiin ayna macnihiisa rumaysnayn waa mujrimiin wey waa dambiilayaal walow taraa haddaad arki lahayd id wakti almujrimuuna dembiilayaashu naakisuu ru'uusii madaxooda ay foororinayaan cinda rabbihim rabbigood agtiisu ay maxkamadda taagan yihiin iyaga oo leh qaa'iliina iyagoo leh rabbanaa rabbigoo absarnaa aragna qiyaamadii aan beeninaynay indhahaan hadda ku hayna wa samicnaa maqallay hadalkii aanu diidanayn waan maqallo waan hogaansannahay hadda farjicnaa naceli namal aan camal alla saalixan camal wanaagsane inaa anagu muuqinuna waan yaqiininay hadda oo wax walba waa hubaale allahna celi bay dhahayaan allah wuxuu leey walow shiinaa haddaan doono la-aataynaa waan siin lahayn kula nafsi naf kulligeed hudaaha hanuunkeedii waan waafajin lahaa walaakin xaqa alqowlu qowlu cadaab wuxuu ku dul waajibay minii aniga xaggayga ah qowlu cadaab waxaa waajiba oo xaggayga ah laamla-ana inaan jahannamo jahannamo min aljinnati jinka iyo walinsi labadaba ajmaciina dhammaantood iyo shaydaankaba allah haddaan doono dadka hanuunin lahaa marka allah wuxuu doonayaa iimaan khiyaaruu doonayaa iimaan qasaba ma doonayo marka hadduu alla doono iimaan qasabahoo dadka inta xujo cajiiba la tuso ay qasab iimaanka ku qaadanayaan yu hadduu alla doono yeeli lahaa laakiin allah wuxuu rabaa iimaan khiyaar maadaama khiyaar bani aadamkii la siiyey marka alla wuxuu ku dhaartay qowlkii wuxuu ku waajibay aniga xaggayga jahanamo inaan jin iyo insiga ka buuxinayn labadaa inaan ka buuxinayn allah baa sidaa ku dhaartay waa dadka shaydaanku hogaamiye wey dadka laleeyahay waa laga buuxin jahanama allah wuxuu leeyah walow shiinaa haddaan doono laataynaa waan siin lahayn kula nafsi naf kulligeed hudaa hanuunkeedii wadada xaqa a ah lagu kalifi lahaa laakiin iimaan idiraari ah alla ma rabo subxaana wa tacaala walaakin xaqal qowlu qowl cadaab wuxuu ka waajibay minni aniga xaggayga laamlaanna inaan ka buuxin oon ka buuxin jahannama naarta la yidhaaha min aljinnati jinka iyo wanaasi dadka ajmaciina dhammaantood yuqaalu lahum waxaa loo dhihi marka faduquu dhadhamiya markii laga buuxiyo bisababi maa shay sababtii nasiitum aada u ilowdeen ood uga tagteen liqaaa yowmikum maanta la kulankeeda haadaa ee yoomkana inaa anaguna nasiinaakum waan idinka tegaynaa farahan idinka qaadayna waduuquu dhadhamiya cadaabaalkhuldi kuwaaridda cadaabkeeda dhadhamiya bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa camal falay dembigiinni allah wuxuu leeyahay markii naarta jahanama insiga iyo jinka loo diyaariyo waxaa la dhihi maanta waa idinkii iloobaye rumayn waayeye ka tegey waad ilowdeen macneheedu waxaa wey way rumayn waayeen waa maalintaad ka tagteen de maantaan anaguna idinka tegaynaa buu alla leeyahay subxaana wa ila alla wax ma iloobo subxaana wa tacaala marka sidii wax la ilowsan yahon dan laga lahayn yaa loola dhaqmayaa wey sidii wax la ilowsan yahay waan idinka tegaynaa sidaa idinku maanta xusuusteedii uga tagteen yaan haddana cadaabkii idinkaga dhex tegayna ee cadaabkii waarida dhadhamiya waa kanaad ku jirtaan oo idaan dib uga baxaynin camalkiini degti baadna ku gasheen laidinma dulmin buu alla leeyahy subxaana wa tacaala faduuquu dhadhamiya baa lagu dhihi bisababi maa liqaaa yowmikum maalintiinaan la kulankeeda haadaa ee kana ilowshihii aada maanta ilowdeen dandhamiya cadaabka inaa anaguna nasinaakum natrukukum waan idinkaga tegaynaa filcadaab waduuquu dhadhamiya cadaabalkhuldi kuwaaridda cadaabkeedii dhadhamiya bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahayd tacmaluuna kuwa camal fala allah wuxuu leeyahay inamaa yuminu waxaa rumeeya biaayaatina aayadaha yaga aladiina kuwa idaa dukiruu markii lagu waaniyo biha ayadahoo lagu aqriyo kharuu dhici sujadan iyagoo sujuudsan wasabaxuu tasbiixsan bixamdi rabbihim rabbigood xamdigiisa iyo watasbiixdii ku dari wahum iyaguna laa yastakbiruuna aan kibraynin can ilcibaada cibaadada alleh aan ka kibraynin tatajaafaa way ka dheeraan junuubuhum dhinacyaalkooda canilmadaajici makaanu jiefkii gugushii ka toosayaan yadcuuna waxay caabudi oy bari rabbahum rabbigood khawfan cabsi dartooda ciqaabtiisa ka baqayaan iyo wadamacaan rajo sawaabkiisa ay rajaynayaan wa mimaa kii xaggiisa rasaqnaahum aan ku arsaaqnayna yunfiquuna way bixinayaan muminiintu waxaa weeye kuwa aayadaha iyaga beeniye waa kuwa markii aayaddii loo sheego oo lagu waaniyo dhiciba oo sujuudi marka way sujuudi macnaheedu waxaa weeye way u hogaansami way u sujuudi way u hogaansami xamdigana way isku darayaan mana ka kibrayaan cibaadada alle ma ka kibrayaan dhinacoodana jiifka habeen badhkiibay ka kacayaan iyagoo rabbigood caabudiyo dhinac ciqaabtiisa ka baqi dhinacna khayrkiisa rajayn midda kale waa deeqsiyaalo waxay haystaan waxbay ka bixinayan waa kuwa muminiinta dhabti culimadu gebi ahaan waxay isku raacsan yihiin tadajaafaa junuubum cani lmadaajici waa salaatuleyla iyo wixii wardiyaha kale dee raaca salaatuleylka kow ka ah wixii kale wardi ehe raacay ama tasbiix ama tamdiid ama quraan akhrisa waa goonidiisa laakiin ko waxaa ka salaatuleyl axaadiis aada u tiro badan oo aada u tiro badan yaa ku soo aroortay habeenkii qofka tooso alla caabuda oo salaatuleylka la yimaada waxaa xadiidkaas waxaa isugu soo urursan inuu qofkaasi ehlu janno yuhuna dembi lahayn ee isugu soo urursanaya marka muminiinta dhabtii waa kuwa tasbiixdii iyo taxmiiddii bay isku darayaan subxaana allahi walxamdu lilah bay isku darayaan salaadii bay tukanayaan qur-aankii bay aqriyayaan waxa weeye wixii dadho caruurtoodii iyo haweenkoodii bay toosinayaan waa kuwa muminiinta dhabtii maad ka qayb geshid marka xaflada iyada xaflada ah, xafladda habeen badhkii ah, ee raxmada alla furan tahay ee alla u leeyahay habeen badhkii yaa iga qufraan dalbi oon u dembi yaa ibari oon ajiiba dee xafladdaa ka qayb habeen walba ka qaybka waxaa kaaga filan haddaad salaado badan tukan kari weyd dee saddex ragcadood haddaad tukato oo sunno ah oo salaatuleyla kugu filan ugu badnaan kow iyo toban baa la tukadaa inta badan ruux dee dad iyagu iska badiyaa way jiraan laakiin nabigu kow iyo toban buu tukan jiray salaatuleylka inamaa yuminu waxaa rumeeya baayaatina aayadaha iyaga waxaa rumeeya aladiina kuwa idaa dukiruu markii lagu waaniyo bihaa aayadaha wasabaxuu tasbiixsadoo subxaan allahi walxamdulilah yidhaahda iyagoo ku khaldi tasbiixdii bixamdi rabbihim rabbigood xamdigiisa wahum iyaguna laa yastakbiruuna can ilcibaada cibaadada ka kibir maayaan waa mutawaadiciin tadajaafaa way ka dheeraan junuubuhum dhinacyahoodu can ilmadaajici makaanu jiifka gogashii fiicnaydee u tiilay iyo ka toosi yareen habeen barhkii markay hurdadu ugu macaan tahay yadcuuna rabbahum oo salaad iyo tasbiix iyo qur'aan alla ku caabuda maxay rabbi u caabudu khawfan ka cabsi iqaabtiisa ay ka baqayaan iyo wadamacan rajo ay raxmadiisa rajaynayaan wa mimaa kii xaggiisa rasaqnaahum aan ku arsaaqnayna yunfiquuna way bixinayaan marka xafladaa ka qayb galnay habeen badhkii marka raxmada alla furan tahay falaa taclamu ma oga nafsu nafi maa ukfiya lahum wixii loo qariyey oo muqirata acyunin ilqabowsi ah jazaan abaalmarin darteed baa loogu qariyey bima shay kaanuu ah yacmaluuna kuwa camal fala naftaa alla caabuda waxa u qarsoon nafina ma oga wuxuu yahay qiimihuu leeyahy waa xadiidkii bay fasiriyo acad allaahu lilmu'miniina maa laa caynun waxayna ili arag walaa udunun samicad deguna maqal walaa khadara calaa qalbi basharin waa marka naf og ma jiro qiimaha iyo sharafta alla u qariyey ee u dambaysa ee alla u kaydinayo naf ogaan kartaa ma jirto waa naftee naftaasi tatajaafa junubu can madaajic wey waa kuwa kuwa alla waxaa u qarinaya falaa taclamu ma nafsu nafina maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin ilqabowsi ah ilqabowsiga carabtu waxay u isticmaalaan farxad oo waxay dhahay ilmada farxaddu keento way qabowdahay bay dhahay ilmada walbahaarku keenana way kulushahay marka ilqabowsi waxay uga jeedaan farxad muxuu alla sidaa waxa faraha badan in la garanayn ugu qariyey jazaan abaalmarin darteedu bimaa shay u ka abaalmarin kaanuu ay hayeen yacmaluuna kuwa camal fala afamanaxad bal hadda isbarbar dhig kaana ahaaday muminan mumin kaman axadoo kale miyaa kaana ahaaday faasiqa faasiqoo ka baxay daacadii alle laa yasawuuna ma sinna labadaa ruux ma sinna waa ka tafsiilkii ama aladiina kuwa aamanuu mumin hobay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan falahum waxaa usugnaaday jannaatulmawaa nagaadiga jannadiisii mawaa hoyaatin baa laydha jannadii lagu hoyanayey nusuulan xaalo ay martiqaad tahay bisababi maa shay sababtii baa loo martiqaaday oo jannada u geliy yacmaluun ay camal faleen aayadda waxay kusoo degtay bay culimo badan leeyihiin cali binu abi aalib radia allaahu canhu iyo cuqba binu abi mucayn ninkii reer quraysheede gaalka ahaa markii dambe u muslimay ninkaasi yay ku soo degtay abi mucaydkaan muslimiin cuqbuhu markii dambe wuu muslimi baa laleeyahay adu hadduuna muslimin labadaasi kusoo degtaa laleeyahay marka mumin iyo faasiq ma isku midba maya ma sina mumin alla rumeeyey oo wixii alla ka rabay ku dhaqmay iyo faasiq daacadii alla ka baxay weligood isku mid maaha kanaa ka qiimo badan afa manaxad kaana ahaaday muminan mumin kamanaxad oo kale kaana ahday faasiqan khaarij can daacati daacadii alla ka baxay laa yastawuuna ma sinna horta kuwaasi ogow waa kan hadda way tafsiirsan yihiinoo waxaa la yidhi ama aladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan falahum waxaa u sugnaaday jannaatulma'waa nagaadiga jannadiisii jannadii lagu nagaanaye la degayey nusulan xaaluu martiqaad yahay nusulka waxaa la yidhaha dadka socotada iyo martida wixii loo diyaariyo bisababi maa shay jannada u gelayaan kaanuu ah yacmaluuna kuwa camalfal camalkoodii saalixa ahaa iyo tawxiidkii waama aladiina kuwa fasaquu faasiqoobay oo daacada alle ka baxay fa mawaahu meeshay u hoydaani annaaru naarta weyn kulamaa araaduu mar kastoo ay doonaan an yakhrujuu minhaa inay ka baxaan uciiduu fiiha waa lagu celin wa qiila lahum waxaa loo dhihi duuquu dhadhamiya cadaaba naari naarta cadaabteeda alladii cadaabkii kuntum qoladii faasiqiinta ahay markay isku dayeen inay naarta hoosta dee olol baa kaga soo karaya markaasay kor intay huuraan bay kor usoo kacayaan ololkaa kor usoo bixin korkaa lagaga celin wayna ku daboolan tahay waa lagu celin ku noqdaa laleeyahy waa lagu kar celin karcelinta mataqaan waa lagu kar celin waay waxaa lagu dhihi dadhamiya naarta waa tii aad beeninayseen cadaabkan waad ka beeninayseen hadda soo run maaha afasixrun haada wasixir ba dadhamiyaa laleeyahy waama ladiina kuwa fasaquu faasiqoobay famawaahu meeshay u hoyanayaan annaar way oy degayaan kulamaa araaduu markastoo ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta uciiduu fiiha waa lagu kar celin wa qiila lahum waxaa loo dhihi duuquu dhadhamiya cadaaba naari naarta cadaabkeeda alladii cadaabkii kuntum aad ahaydeen tukadibuuna bihi kuwa beeniya dhadhamiya la dhihi allah wuxuu leeyahay walanudiqanahum waanu min alcadaabi aladnaa cadaabka dhow baanu wax ka dhadhansiinayna duuna alcadaabi alakbari cadaabka weyn ka sokay lacallahum yarjicuuna si ay u tooba keenaan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay cadaabka dhow baa la dhadhansiin si ay u tooba keenaan marka culimadu inta badan waxay ku fasireen cadaabkaa dhow waa dhibaatooyinka adduunka ka jira abaarta cadaabulqabriga maehe culimmadu intaasay u badan yihiin cadaabka dhowi ila laclahu yarjicuuna baa laydin ogta inay toobo keenaan darteed marka cadaabka dhow waa dhibaatada adduunka ka jirta wey intayna cadaabkii weynaa weli gaadhin marka qofkii alla ku anfaco cadaabkaa dhow ee ku dhacay oo toobo keena isagoo cadaabkaa weyn u gudbi wuu ka nabadgela cadaabkaa weyn qofkii toobo keena dhibaatooyinka dhacaya xusuus wey dadkaa la xusuusinoo lagu edbinayo ilaahay mar dadka ma halaagayo dhibaatooyin baa lagu ridi si ay isu xusuustaan oo u tooba keenaan walanudiiqanahum waanu dhadhansiin min alcadaabi aladnaa cadaabka dhow qayb ka mida mintaa tabciidiya oo cadaabkii oo dhan la dhadhansiin maayo qayb ka mida duuna alcadaabi alakbari cadaabka weyn ka sokay intaan weli la gaadhin lacallahum yarjicuuna si ay u noqdaan u tooba keenaan waman axadkeeba adlabo ka dulmi badan axadna kama dulmi badne miman axad ukira lagu waaniyey biaayati rabi rabbiga aayadihiisa lagu waaniyey uma acradu canhaa ka jeedsaday aayadii baa loo soo daliiliy loo soo dhigay xadiidkii nabigaa loo soo dhigay diintii baa loo sharxay markaasuu kaalama ah, sidi isagoo maqlaynin buu iska dhaqaaqay inaa anagu min almujrimiina dembiilayaasha muntaqimuuna waa ka adgudaynaa buu aley subxaana wa tacaala qof kasta oo dembiilah oo dembigaa ku dhintoon ka tooba keenin alla ciqaab buu marsiinaya waa lahubaata marka inaga waxaanoo dhan maxaa linooga soo bandhigay waxaasaa jiray labada xisbi midun ku beeg wadaad boosaaso joogaa wuxuu dhihi jiray markuu dadka wacdiyi xisbiga ina aladiina aamanuu iyo xisbiga ina aladiina kafaruu halkaysbu ulahaa xirsi magan inuu nool yahay in kale hadda ma hadda waa labadaa xisbi midun ku biirde labadaa xisbi mid ku biir waman axadkeeba adlamo ka dulmi badan miman axad dukira lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbiga aayadihiisa qur loo soo dhigay uma carada ka jeedsaday canhaa can ilaayaati oo sidii isagoon maqlaynin u dhaqmay wuxuu alla leeyahay inaa anagu min almujrimiina dambiilayaasha muntaimiina waa ka argudayna waladaataynaa waan siinay muusa muusa alkitaaba kitaabkii tawreedahaa baan siinay ee falaa takun ha ahaanin nabiylahi maxamed fii miryatin shaki min liqaahi inaad la kulantay wajacalnaahu kitaabkii wajacalnaa waxaan ka yeeln minhum reer banu israaiil aimatan hogaamiyeyaal yahduuna dadka ku hogaamiya biamrina amarkayay ku hogaamiyo wixii aan amro ku hogaamiyo dadka maxaan ilaahay sidaa uga dhigay lamaa sabru markay sabreen oo dhibaatadii u adkaysteen wa kaanuu waxayna ahaayeen biaayaatina aayadaha yaga yuuqinuuna kuwa yaqiiniyey allah wuxuu leeyahy nabiyulaahi muusa kitaabkii towraadaha yaa la siiyey marka nabiga waxaa lagu yidhi shaki ha ka qabin inaad aragtay culimadu inta badan waxay ku fasiraan leylatlisrihi waxaad aragtay muuse ahaa habeenkii leylatlisraha muuse waad aragtay waa kii samada lixaad uu joogay markii intuu sidirsaa nabigu tegay markii u yimaado maxaa lagu waajibay de waxa urumadaadu karimayso mayso anigaa soo tajribeeyey alla ku noqo qayb iga ride siduu toban toban baa loo riday shan baa loo riday mid kastaba ha ahaatee shan markii lasoo reebay yuu u yimid markaasuu yihi warada intaa iga rida may allan ka xishoon buuri marka shantaas halaalood kontonkiibay ajri yihiin kontonkii soo waajibiyey nabigu aroortii buu ka waabariistay maka inta habeennimadii maka laga guuriyey oo baytulqudus tegey oo ambiyada meesha uu ku tukiyey oo samada la geeyey waa berigii marka inaad nabi muuse aragtoood la kulantay wax ah, waa tafsiirka ugu fiican sidaasi wey walaqad aataynaa waan siinay muuse muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa ee falaa takun ha ahaanin nebi maxamedow fii miryati shaki min liqaaihi muuse la kulankiisa waad aragtay ilen wajacalnaahu kitaabkaa waxaan ka yeelay hudan hanuun jacalnaahu jacalnaahu kitaabkaa waxaan ka yeelay hudan hanuun libani israaiil reer bani israaiil kitaabka tawreedaa lagu hogaaminaya ilin berigii dambe ee nabi muuse ka tegey way bedeleenoo isbedel badan iyo ku sameeyeen wajacalnaa waxaan yeelay minhum min bani israaiil yahduuna ku hanuuniya dadka biamrina amarkayay ku hanuuninayaan intaan amar ku siiyo ya hanuuninaya biamrina diinta yadii ku hanuuninayaan lamaa sabaru markay sabreen markay sabreen oo dhibaatadii u sabrisay diinta darteed ugu timid wuxuu ilaahay ku abaalmariyey hogaamiyaal diina inay noqdaan wakaanuu waxayna ahayen qoladaa reer banu israiil biaayaatina aayadaha iyaga yuuqinuuna kuwa yaqiiniyey bay ahayen marka sidaa laga dhigo hogaamiyaal noqonayaan ina rabbaka rabbiga huwa rabbigaa nebi maxamedow yafsilu wuu kala sooci baynahum dadka dhexdooda yowma alqiyaamati wuu kala siira wuu kala xukumi fiimaa shay dhexdii buu ku kala xukumi kaanuu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa maalinta qiyaamaha la tago adduunka nin waliba wuxuu dooni ha sheegto wuxuu dooni ha ku dhaqmo suu dooni ha yeelo marka maxkamadda la tago unbuu alla kala xukumi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi xukunku unbu ku dambayn xagga bidixda bidixdaa loo isticmaalaa waxa xun waxa wanaagsanna midigtaa loo isticmaalaa allah subxaanau watacaala qiyaamuhu kala xukumi doona waxa adduunka laisku khilaafsan yahay anigaa quman iyo wanaagsan iyo anigaa dariiqadaydu fiican tahay halkaa ha sugo marka waxaa meeshaa laga wadaa adugu ha isku hadlaynin inaad si fiican un aad tahay isku hadlaynin qur-aanka iyo xadiidka rasuulka isku sax labadaa markaad isku saxdo inaad qumanta in kale waad kala ogaan wey laakiin adoo labadaa isu bandhigan oo isku sixin maxaad ka garan inaad qumantayo in kale taasaa ku sugaysa ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa yafsil wuu kala xukumi wuu kala saari baynahum dadka dhexdooda yowma alqiyaamati fii maa shay dhexdii ku kala saari kaanu ahaayeen yakhtalifuuna fiihi kuwa isku khilaafa awalam yahdi miyaanay u cadaanin lahum dadka kam intii halagnaa aan halaagnay oo min qablihim iyaga ka horeysay oo min alquruuni qarniyaala kuwaasoo yamshuuna ay soconayaan kuwani fii masaakiin guryahoodii baaba-ay ina fii daalika halaaga waxaa ku sugan aayaatin adilo waaweyn oo alla qudradiisa maamulkiisa ku tusin allah wuxuu leeya falaa yasmacuuna miyayna dhegeysanayni oo fahmayn awalam yahdi lahum miyayna u cadaanin qolada icraabtu yahdidaa faacilkeedii bay layihiin meelay ka soo saaraan bay layihiin amtun haddii istifaam laga dhigo istifaamta waxa ka horeeya kuma camal falo marka kamtaan istifaam laga dhigaynin waxaa laga dhigay tagsiir baa khabariyaa laga dhigay awal miyayna u cadaanin intii aan halaagnay qarniyaal oo hadda dhex socdaan markay shaam u kacayaan markay yaman u kacayaan dadkii halaagsamay guryahoodii bay dhex socdaan miyayna garanayn inuu ku cibir qaadanayn awalm yahdilahum u cadaanin kaiirun in badan saasu macnuhu noqon markaa oo ahlaknaa aan halaagnay min qabli iyaga hortood oo min alquruuni qarniyaala kuwaasoo yamshuuna ay dhex soconayaan fii masaakinihim guryahooda ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan dadkaa badanee la halaagay oo guryahoodii ina hor yaaliin la aayaatin adilo waaweyn oo tadullu calaa qudrati illaahi tacaala allah wuxuu leeya afalaa yasmacuuna miyayna maqlaynin si walba wax loogu sheegi may dhegeystaanoo maqlaan awalam yarow miyaanay aragoyn oo ogeyn anna anagu nasuuqulmaaa biyaha inaan hogaamino ilalardi ardadii aljurusi ee caraseesha ahayd oo fa nukhriju aan ka soo saarayno bihi bilmaai biyaha sababtooda zarcin zarci zarcigaasoo taakulu ay ka cuni minhu zarcigaasa ancaamuhum xoolahooda oo daaqay wa anfusuhum naftooda ay cunin oo midhihii iyo beertii ah falaa yasuruuna mayna arkayn alla subxaana wa tacaala dhulku isku mid ma dhul waxaa jira aan roob ku da oo haddii roobku ku do wax guri aho ku qotomi uuna jirin meel fog baa inta biyo looga soo jeedo yutogaasi ku qulquli bilmata meel yaman ku taalo abyan lidhaa oo kale masar oo kale ka soo qaad masar roob kuma da-o dhulkeeduna waa dhul aan dhagxaan lahayn haddana yar adagoo ciid ah markaa biyahan niil ka taga yaa intay dhulkaa galaan oy dhex maraan caro guduudanna biyahaas way sii qaadayaan dhulkaasi ciiddiisu carasan ma aha biyahana caro oo carasana halkan ka sii qaadi buuralaydan inagu aan deganahay markaasay caradii guduudnay markaysaa yo wax walba ka beeranaya may dadku sidaaba fahmaan ilaah qudradiisa baldhow biyuhu halkan ka hogaamiyey yaa masar yaa ku biyo cabbi oo ku beeranoo ku waxaysan waa ka hadda dhibku ka taagan yahay ee lagu heshiin layahay waay waa masar iyo meel yaman ku taalo ebyanihii meelo kaloo sidaasina way jiri karaan adduunka kamid a marka may taa ogaadaan oo ku cibro qaataan biyaha intaan hogaamino oo dhulka araseesha lagu hogaamiyo oo la beerto zarci ka soo bixi iyo nabaad wax xooluhu daaqaan iyo wax dadku cunaba may taa ku cibro qaataan bu alla leeyahay wa tacaala awalam yarow miyaanay arag annaa anaguna suuqulmaaa biyaha inaan kaxayno ilaalardi dhul u kaxayno aljuruusi oo qallalan oo caraseela ah oo fanukriju aan ka soo saarayno bihi bilmaai biyaha sababtooda zarcan zarci zarcigaasoo taakulu ay ka cuni minhu xaggiisa qayb ka mid a ancaamum xoolahooda daaqi iyo anfusum naftooda afalaa yubsiruuna minan waxba arkin bu alla leeyahay wayaquuluuna waxay dhihi mataa hada alfatxu xukunka aad sheegaysa ee leedahay allaa idin ciqaabi waa goorma in kuntum haddaad tihiin nebi maxamed dadka la joogo saadiqiina kuwa qul waxaad ku tiraa yowma alfadci maalinta xukunku laa yanfacu anfici maayo aladiina kuwii kafaruu gaalo iimaanuhum maalintaa iimaankoodu waxba u tari maayo walahum yundaruuna loona kaadin maayo horaa cadaabka laga kaxayn waktiba la siin maayo waxay ku yidhaahdeen intay saxaabadii iyo nabiga u yimaadeen wuxun baad leedihi waa layna kala xukumiyo allah ina kala xukumiy od sheegaysaa ciqaab iyo wuxunbaad sheegaysaane waa waxba idin tarin cadaabkana aan lidinka hakinayn hore lidinkaga kaxayn wayaquuluuna waxay dhihi wayaquuluuna waxay dhihi mataa hada alfatxu furashadan iyo xukunkan aada sheegeysana waa goorma in kuntum hadaatiin saadiqiin ku rujeeg waxunbaadna leedihin cadaab baa jiray iyo ilaah ciqaab keeni waa goorma qul waxaad tidhaa yowma alfatxi maalinta furashadu ee la yskala xukumayahay laa yanfacu ma anfacdo alladiina kuwii kafaruu gaaloobay iimaanuhum imankoodu ma anfaco walaahum yundaruuna loola sugi maayo horaa cadaabka laga kaxayn marka nabiga waxaa lagu yii faacrid iskaga jeeto waxba hala murmay faacrid canhum iskaga jeeto oo hala murmay wantadir bal sug sida wax dhacaan inahum iyaga laftooda muntadiruun way sugayaan bal xukunku cidduu raacayo fadxigu maalintuu yimaado ka war suga marka nabiga cadhid canhum waxaa loo leeyahay jihaad baan markaa jirin marka yacni hadalkan ay kuleeyihin hala murmin way laakiin dacwada waa la gaadhsiinaya laakiin hala murmino ha u halcelin faacrid ka jeeto canhum xaggooda wantadir sug sida wax u dhacaan inahum iyaga laftoodu muntadiruuna way sugayaan sida wax u dhacaan waxay noqon doontaa allah baa kala xukumay nabiyullaahi maxamed xaqii raacay oo caaqibada wanaagsan nabiyullahi maxamed bay raacay kuwanuna way baaba'ayaan oo gaalnimay ku dhimanayaan iyo